دولتي هيا عيدي مجدنا حيا وردي تاج أمتنا على هاماتها هيا سرايا دولتي هيا عيدي مجدنا حيا وردي تاج أمتنا على هاماتها هيا أبيدي كل طاغوت وأوري نارك شيا وأيا في جندا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ku soo dhowaada warka maalinlaha ee idaacadda alujrateen waa maalnimo arbacaha ah taariikhdan ay ku beegan tahay kowda jamaadul aakhir kun afar boqol iyo afartanka hijiriya qodobada maanta warkeennu ugu dorkaroon askarta khilaafada yaa daraad waxay weerar dhabagal u dhigeen bas ay la socdeen kooxa raafido mushrikiin oo ku socdaalayeen jidka isku xidha balda iyo duluuciya ee wilaayadda ciraaq waxaa la dilay xubin ka tirsan booliiska girdada afganistaan kadib markii askarta khilaafada ay rasaas la dhaceen asagoo ku sugan magaalada jalaal abaad ee wilaayada quraasaan waxaa la burburiyey gaari for w d ay leeyihiin murtadiinta biikikeda kadib markii qarax miino qula egtay jidka isku xira minbij iyo jarablus ee wilaayada shaam warkii oo faahfaahsan aynu ku bilaawno wilaayada ciraaq waqooyiga bakhdaad askarta khilaafadaya daraad waxay weerar dhabagal u dhigeen bas ay la socdeen kooxo raafido mushrikiina ah oo ku socdaalayeen jidka isku xira balda iyo duluuciya waxayna ku dileen sagaal mushrik qaar kalena way ku dhaawacmeen allah ayaan ku mahadsan isla waqooyiga bakhdaad waxaa daraad la dhaabacay xubin ka tirsan murtadiinta xashdacashaa'irka kadib markii daraad iyo askarta khilaafada rasaas la dhaceen isagoo ku sugan deegaanka masaariic ee yatrib allah ayaan ku mahadsan weli waxaan ku guda jirnaa wilaayada ciraaq naynowa waxaa daraad la burburiyey gaari for w d ee leeyihiin maleeshiyaadka raafida suwaad kadib markii lagu qarxiyey gaariga oo miino loogu dhejiyey isagoo ku sugan degmada nuur ee dhacday dhanka bidix ee muusil waxaana lagu dhaawacay laba raafidi allah ayaan ku mahadsan isla wilaayadda ciraaq ayaan ku guda jirnay salaaxuddiin waxaa la burburiyey gaari ay leeyihiin xashdu raafidada kadib markii darad qaraxmiina lagula eegtay tuulada masraca ee koonfurta beiji dhammaan wixii la socdeenee dhimashii dhaawacya ku noqdeen allah ayaan ku mahadsan isla salaaxuddiin waxaa la dilay jaajuus u shaqaynayay ciidanka raafidada kadib markii shalay qarax minool ugula deegaanka jallaam ee dhaca waqooyiga bare ee samarro allah ayaan ku mahadsan weli waxaan ku gud jirnaa wilaayada ciraaq hambaar waxaa la dilay xubin ka tirsan xashdi raafidada kadib markii weer dhabagal loo dhigay meel u dhow magaalada alqaa'im markaana aynu wareegno wilaayada khuraasaan waxaa la dilay xubin ka tirsan booliiska riddada afghanistaan iyo de markii askarta khilaafada rasaas la dhaceen isagoo ku sugan magaalada jalaal abaad waxaana la soo qanimaystay qoriga uu watay allah ayaana ku mahadsan isla wilaayada khuraasaan waxaa waxyeelo la gaarsiiyey gaari ay leeyihiin maleeshiyaadka la leh xukuumadda raddada afghanistan kadib markii lagu qarxiyo miino loogu dhejiyey gaarigooda iyagoo ku sugan deegaanka geni kayl ee gobolka nangahaar waxaana ku halaagsamay hal murtad laba kalena way ku dhaawacmeen allah ayaan ku mahadsan haatanna masar ilawareed amni ay heshay wakaaladda acmaaq ayaa sheegay in dagaalyahanada dowladda islaamiga ay weerar ku qaadeen jegboonta ay booliska riddada masar ku leeyihiin jidka isku xidha baqdaad iyo aksar ee gobolka waadi jadiid ee koonfurta masar ugu dambayntii wilaayada shaam xalab waxaa la burburiyey gaari for w d ay leeyihiin murtadiinta biikinkeda iyo markii qarax miinolqu la egtay jidka isku xidha minbij iyo jarabolis dhammaan waxay la socdeena dhimashii dhaawac ay ku noqdeen allah ayaanu ku mahadsan halka أي نوغودن يا وركي مان تتكلم سعتين ورباهين تالجرتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويلوي لسانه ليا يقوم الليل يسكو ويملا يومه غيا ولا لا ترحمي نجسا ويلوي لسانه ليا يقوم الليل يسكو ويملا يومه غيا ويملا يومه غيا يا دولتي